alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd dersigana waa kii lix iyo labaatanaad ee ka mid a kitaabkii khulaasatu nuur اlyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin oo iska lahaa asheekh cumar ibnu yaxya bnu cabdiljabaar raxmat ullaahi caleyh waxaynu soo gaaray mujalladkii labaad halka musanifku uu yihi adarsu thaalitha cashar darsiga saddex iyo tobnaad asanatu araabicatu sanadkii afraad weeye oo min alhijrati hijrada ka tirsan qaswatu bani nadiir duulaankii duulaankii reer banu nadiir fi sanati araabicati sanadkii afraad dhexdiisa oo min alhijrati hijrada ka tirsan xadatat waxaa dhacday qaswatu bani nadiir qoyska reer banu nadiir loo yaqaana duulimaadkiisa iyo wa qaswatu daati riqaaci karinley ama tii karimaha u saaxiibka ahayd duulimaadkeedii iyo wa qaswatu badirin beder dagaalkee duulimaadkeedii badertii alaakhirati ee dambe walam yakun ma dhacin fiihaa dhexdeeda duulimaadyadaas xarbun wax dagaal ah ilaa fii bani nadiiri ree bani nadiir maahna sida dhabta ayada laftirkeeda dagaal rasmiyo ma dhicin labo banunadiiri banunadiir qabiilatun qoys weeyo min yahuudi lmadiinati madiine yahuuddeeda ka tirsan kaana beynahum ayaga iyo wa bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda waxa ahaa cuhuudun ballamo maxaa ballamada ka mid ahaa an yu-amina inuu nabadgeliyo kullun mid kasta mina oo minhum ayaga ka mid a al aakhara kan kale saddex qadima wuu usoo galay ilayhim ayaga xaggooda alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam maca bacdi asxaabihi asxaabtiisa qaar ka mid a isagoo la socda fatafaqa waxay isku waafaqeen jamaacatun koox oo minhum ayaga ka mid a calaa qatlihi dilki fa calima wuu ogaaday alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama bidalika arrinkaas fa kharaja wuu baxay min cindihim agtoodu ka baxay watabicahu waxaa raacay asxaabuhu asxaabtiis huma arsala wuu u cidiray ilayhim ayaga yo xaaluu farayo bilkhuruuji bixid min albilaadi dhulka isaga baxaan fa ataacuu way yeeleen huma mtanacuu haddana way diideen fa xaasara wuu go-doomiye hum ayaga alrasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalam xataa sa'aluuhu ilaa ay weydiisteen alkhuruuja bixitaan oo yidhahdeen haddaan diyaarnahayo aanu baxayna fa adina wuu u ogolaaday lahum ayaga wa kharajuu way la baxeen biamwaalihim xoolahooda iyo wa nisaa'ihim haweenkooda iyo wa owlaadihim carruurtooda iyo wamaa waxaa yastatiicuuna ay awoodayeen xamlahu qaadashadiisa cala alibili geel ay ku dulqaataan ilaa aalata alxarbi dagaalka aaladiisa iyo qalabkiisa maahane sanadkan afraad shan waxyaalood oo dhacay buu musanif halkan ku sheegayaa guud ahaan waxaa dhacay dagaalka duulimaadka banu nadiir iyo daatu riqaac iyo qaswatu badrin al aakhira saddexda duulaan baa dhacay wax dagaal uu ka dhacay saddexda duulaanna waxaa jiray buu yidhi banu nadiir banu nadiirkuna waa qoys yahuud ah muslimiintii ayagaa ballan isla galay in magaalada la wada deganaado madiino xaggana aan la isdhibin nebigaa usoo galay asagoo asxaabtiisa qeyb ka mida la socda waa lambarka saddexaad ujeeddada nebigu usoo galay laba waxyoo labada waa sheegaan kutubu siyar mid ka mida waxaa weeye nin ayaga ka tirsan baa waxaa dilay qolyahan reer banu nadiir nin muslim ah nebiga marka wuxuu u aaday diyadiisi iyo hawshiisi in laga wada hadlo layihah dee ninkaas wuu dhintay howlaan ka midaysannahayna ma aha magtiisi baan idin siinayna hadduu nebigii iyo saxaabadii inta qayb ka mid a ah kaxaysay meeshii saa u tegay ayaguna go-aan bay horey kasii xariiqdeen inay dilayaan waxaa laakiin intaa kasii sawaabsan waxay ku yidhahdeen maxamedow culummada yadaan soo kaxaysanaynaa ilaa soddon nin oo culummada yada yuhuudiyadan keenayna adiguna un rag soo kaxayso nooyamow bal waxaad sheegaysid culummadayadu ha ku dhegaysteen yuhuudeed wax fiican hadday noqdaan oo culummadayadu ku rumeeyaan annaguna waa ku rumaynaynaa bay yidhahdeen aleleh war fiican waaye nebigu wuu soo baxa marka soo wax ay culummo soo dirayaan lama arkay waxay ku talagaleen midiye iyo inta alaab la soo qaatay nebiga in la dilaba sal alla alay wasalam ama kowlo ama dhagaxi wax lagu soo dilin dilay meelu fadhiyeyba markay ku talagaleen nebiga inay dilaan baa nebiga loo sheego nimanku waa ku shirqoolayaan waxay culamo kuusoo wadaan lama arko qalabkii lagugu dilahaaba lasoo wataa qaarkood waxay tilmaamayaan meelbu inta nebigu fariistay waxa la yidhaha halagu dumiyaba markaasaa nebigu isaga baxay sal alla alayhi wasalam magaaladiisii markuu tegeyna go-doon buu ku bixiyay uu leeyahay isaga baxa magaalada marka markii hore way yeeleen ayagoo ku tala jiray inay magaalada isaga baxaan ayaa qolyo munaafiqiinhu debidebidebindaabyo kula dhaqmeen oo lugooye fi sanati araabicati sanadkii afraad oo min alhijrati hijrada ka tirsan xadadat waxaa dhacday qaswatu bani nadiir iyo wa qaswatu daati riqaac duulaankii daati riqaac riqaaca waa dagaal dhacay oo saxaabadu ay aadeen kabaha ka dhammaaday booskii lugaha kabaha ay kaga qabeen bay marka calalla iyo marya ku duuduubteen lugihii baa dildilaacay marka daati riqac karimaha iyo tolniinka duulimaadku saaxiibka ahaa iyo wa qaswatu badrin badar duulimaadkeedii badartii alaakhirati ee dambeysay daatu riqaaca lomber one buu qabtay wuxuu qabtay kharaja wuu baxay ilayhaa xaggeeda alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama bacda kaswati bani nadir banu nadiir duulimaadkiisii ka bacdi wa macahu lajiranki waxaa ahaa sabcatu eh, sabcumiati muqaatil toddoban eh, boqol oo dagaalyahan ayuu watay limuxaarabati qabaa'ila qoysas la dagaalankood oo min najdin ree najdi ka tirsan kuwaasoo tajamacuu isu urursaday liqitaalihi nebiga la dagaalanki wahum ayaguna qabaa'ilkaasi banu thaclabata iyo wa banu muxaaribin weye waa labadaa qoys falamaa samicuu markay maqleen bikhuruujihi nebiga soo bixiddiisii inuu ku soo aadan yahay harabuu way carareen taarikiina xalayihiin kuwa ka tegay annisaaahum dumarkooda uma rajaca wuu soo noqday bacduhum qaarkood liqitaalihi nebiga la dagaalankai qaar baa yidhi war dumarkeenna yayna ka caran aan difaacano wa kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen yusalluuna kuwii tukadaa salaata alkhawfi cabsida salaadeeda falamaa ra-ow gaaladii markay arkeen hum muslimiinta alqaa wuu riday allaahu alle fii quluubihim quluubta dhexdooda wuxuu kaga riday gaaladii alrucba argagax walam takun ma ahayn xarbun wax dagaal ah walam takun ma dhicin xarbun wax dagaal ah wa fii haadihi alqaswati duulimaadkaas ayada ah dhexdiisaa nazala jibriilu jibriil wuxuu la soo degay calayhi salaam bisalaati alkhawfi cabsidaa salaada ee salaatulkhowfka sida loo tukado ayuu la soo degay wa ruksati tayamumi iyo gebagabaysiga ruksadiisa oo dagaalka markii lagu jiro hadday salaad waqtigeed gasho ama dagaalku ha socdo ama ciidanku ha ku hor fadhiyo ama gadaal ha kaa jiro mar walba waa tukanaysaa salaadahana sida loo tukado markaa ah, hadda sidii fudud baa tukan axkaamo kala duwan bay leedahay tayamumkuna waxa weeye markaad biyihii u weydid ama biyihii waa kuu yaalaane ma isticmaali kartidoo dhibaato kala ku haysato dhakhtarkaa laga yaabaa lagu kalsoon yahay inuu ku yiri jirkaaga biyaha ka ilaali weysana aada u baahan tahay iyo qabays waa gabagabaysanaysaa booraysanaysaa waa qaybta labaad oo qaswatu badrin alaakhira kharaja rasuulu rasuulku uu soo baxay sala allahu calayhi wasalama ilayhaa duulaankaa xaggiisa wa macahu la jirankii waxaa ahaa alfun kun iyo wa khamsumi'ati rajulin shan shan boqol oo nin kun iyo shan oo nin buu nebigu wato ciidan liqitaali abi sufyaana abi sufyaan la dagaalankiisuna u socday aladii abu sufyaankaasoo awcada almuslimiin awcadda u hanjabay almuslimiina muslimiinta bibedrin beder inay dhici doonto oo kaleeto ama wacada ku ballamay sosaa idin qori maaye idinka aniga awcad ii qoraya awcada almuslimiina waa hanjabaad awcadda wacada haddii la ku ballamay weyo ballanka ku qaaday kamaa mara sidii soo martay walaakinahu abu sufyaan lam yatamakan ma suurtogelin mana uu suurtogelin mana usan makansan min alwafaa'i oofin biwaciidihi hanjabaadiisii iyo wuxuu ku hanjabay inuu fuliyo waa awoodi waayo ama biwacdihi ballankii inuu oofiyo uma arsala wuu diray bal arsala wuu diray dheh nucayma bna mascuudin nucaymkii ina mascuud ahaa ayuu diray ila almadiinati magaalada madiine ayuuna u diray oo muxuu la diray liyurhiba si uu cabsigeliya almuslimiina muslimiinta faqadima nucaymu nucaym baa wuxuu soo galay almadiinata madiino wa wuxuuna yidhi ina naasa dadkii dadka uu sheegayo waa ciidan yaroo abu sufyaan u wato wixiiba wuxuu ka dhigahaya wax tiradii ka batay ina naasa dadkii carab oo dhan haye qad jamacuu lakum way isugu kin yimaadeen lakum ay liqataalikum waliajlikum fakshawhum ka baqa niman aad la dagaalami kartaan maaha uma babac dhigi kartaan iskama dhicin kartaan tiradii bay ka bateen waa caraka waa waa xanaaqsan yihiin guryihiina jooga maxamedow haddeerbu waa kuu digahay waa sir laga soo dhaadhiciyey fazaada warkii uu sheegay baaba wuxuu u kordhiyey hum nebiga iyo saxaabadiisii iimaanan iimaan nimankii la yidha ha la bajiyo ha loo caga jugleeyo warkii lagu bajinaya laftirkiisayba iimaan ka sii qaadeenba wayna hadleenoo waqaaluu waxay yidhahdeen xasbunaa ka nagu filani allaahu alla weeye waa nicma alla wanaagsana alwakiilu mid la tala saartana alla u wanaagsan falamaa wasala markuu gaaray alrasuulu rasuulku ilaa badrin beder waa bederte waa meeshii lagu ballamay isagii abu sufyaan oli halkaan isugu nimaan dagaal baan ina dhex maraye wajada wuxuu helay abaa sufyaana abaa sufyaan qad haraba inuu la cararay biman ciidankii macahu la jirankii ahaa meesha isagoo ka baxaa la hela ama almuslimuuna muslimiintu fanqalabuu way laabteen iyo ciday la dagaalamaan ma leh binicmatin guul oo min minallaahi alle xaggi ka ahaatay barwaaqo waa guulaysteen iyo wa fadlin ixsaan lam yamsas ma taaban hum ayaga suu-un wa xumaato ah dhaawacna ma soo gaarin dhimasha ma soo gaarin cidi lagama qabsan khalaas watabacuu waxay raaceen ridwaan allahi ilaahay raalli ahaanshihiisa wallaahu allana duu fadlin ixsaan mid u saaxiiba weeye cadiimin ee weyn banunadiiri banu nadiir qabiilatun waa qoys oo min yahuudi lmadiinati madiine yahuuddeeda ka tirsan kaana beynahum dhexdooda waxaaya bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda cuhuudun ballamo an yu-amina inuu nabadgeliyo kullun mid kastoo minhum ayaga ka mid a alaakhara kan kale qadima ilayhim wuu usoo galay alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama maca bacdi asxaabihi asxaabtiisa qaar ka mid a isagoo la socda fatafaqa waxay isku waafaqeen jamaacatun koox oo minhum ree bani nadir ka mid a calaa qatlihi nebiga dilkii facalima wuu ogaaday alrasuulu rasuulku sala allahu alayh wasalam see ku ogaaday bidaalika arrinkaas malku jibriil baa u sheegay fakharaja wuu baxay min cindihim agtooda wa tabicahu waxaa raacay asxaabuhu asxaabtiisii la socotana way raaceen uma arsala wuu u fariin diray ilayhim ayaga yo-muruhum xaaluhu faraya bilkhuruuji bixid min albalaadi magaalada isaga baxan bilaadku waa xaggee magaalada madiina isaga baxabi dhulkan madiino fa ataacuu way yeeleen markii hore waxay dhaheen diyaar waa baxayna mar haddiiba nala daynayo waa baxayna uma mtanacuu haddana way diideenoo waxay dhahen waxba kama jiraana waa ka noqonay carna taabo yaa markaan dambe marka hawshaas ka qayb qaatay hoos u fiiri marka cidda lugoysay oo tiri war waxaad dhahdaan ma baxaynee diida waa munaafiqiin wa sababu imtinaacihim diidmadooda sababkeedu anna ikhwaanahum walaalahood oo min almuoo almunaafiqiina ay munaafiqiinta munaafiqiintu inay gaalada walaal la yihiin ilaahay baa qur-aanka ku sheegay alam tara ila aladiina naafaquu yaquuluuna liikhwaanihim kuwa munaafiqooba miyaadan arkayn walaalahood inay kuleeyihiin see walaalo ku yihiin diintay walaalo ku yihin waa gaal munaafiquna waa gaal kana waa gaal arsaluu ayagoo u cidiray lahum ayaga yaquuluuna xalay leeyihiin laa tukhrijuuha bixinina laa tahrujuu dhe ha bixinina ha laa takhrujuu ha ka bixinina min diyaarikum guryihiina marna ha bixinina yuhuuddu ayagu inay baxaan bay rabeen laakiin cidda diiday inay baxaan oo meesha ku nagaysay waa munaafiqiin sababtu waa maxay waa kuwaan waxay yidhahaan lain ukhrijtum haddii la idin saaro oo magaalada madiina la idinka saaro annagana waxba nooma yaalaane lanakhrujanna waan baxaynaa macakum la jirankiino waan idin raacaynaa walaalahayaatihiin o walaa nutiicu yeeli mayna fiikum fii qitaalikum idinka la dagaalankiinana axaddan qofna ka yeeli mayna abadan weligay oo ciddii dagaal idinku soo qaada annagu ku ateec mayno maxamed hadduu yidhaahda kaalaya yuhuudbaan la dagaalamayaaye ma ka yeelayno waa labo saddex wa in quutiltum haddii la ydinla dagaalamo hawsha ay noqoto in faraha la isula tago lanansurannakum waan idiin gargaaraynaayo far idinma u saari kara maxamedo oo annaga idinka dhicinayno ciidan badanna waan haysanaayo waad ogtihiinoo dagaalkii bader dee markii waatuu uxud uxud waatuu la noqday saddex boqoloo nin ka badan buuna haystaa cabdullahi bn ubay bnu salool oo munaafiqiin ah ilaahay wuxuu yidhi wallaahu alla yashhad wuxuu markhaati ka yahay inahum qolyaha munaafiqiinta la kaadibuuna beenaalyaal inay yihiin saddexda qodobba ay sheegeenba waa afka baarka waxba kama jiraan wax ka fulaysan munaafiqa lama arko ka dagaal neceb lain ukhrijuu haddii la saaro yaa la saara maya yuhuudda madiine madiine haddii laga saaro laa yakhrujuuna munaafiqiintu bixi mahayaan macahum maca alyahuudi yahuud la jirankoodoo ma raacayaan sababtoo ah inay barakacaan ma rabaan magaalada inay deganaadaan bay rabaan wala in quutiluu yahuuddii haddii lala dagaalamana laa yansuruuna munaafiqiintu u hiilin maayaan hum yahuudda wala in nasaruuhum inay u hiiliyaan hadday isku dayaanna oo u hiiliyaanna layuwallunna way jeedinayaan aladbaara dhabarka uma laa yunsaruuna loo gargaari maayo hadday dagaalka soo galaanoo waramo iyo seefay arkaanna waa cararaya bilig la arki maayo faamica alyahuudu yahuud baa waxay runguri ka galay biwucuudihim ballamadan tirada badan oo munaafiqiintu u qaadayaan bay run moodeen ha haddii layna bixiyo wayna raacayaan haddii laynaa dagaalamo wayna difaacayaan haddii qolya ina soo weeraraan inoogu tegi maayaanoo kuwaa kale soo raaci maayaan dad fiican baynu haysanaa isku halayn karno marka waxay yidhaha maxamedo waxaad qaadi kartay qaad anagu ma soconnay walamaa turiduu yahuuddii markii la ceyriyey lam yarow maysan arag min almunaafiqiina munaafiqiinta xaggooda man qof saacaddahum ka taageera kama akhbara allaahu sidii allaba uu sheegay oo ka warramay tacaalaa sarreey faxaasarahum rasuulu rasuulkaa go-doomiyey sala allahu calayhi wasalam xataa sa-aluuhu ilaa ay weydiisteen alkhuruuja bixid fa adina wuu u ogolaaday lahum ayagoo wakharajuu way la baxeen biamwaalihim xoolahooda iyo wa nisaa'ihim ciyaal haweenkooda iyo wa awlaadihim caruurtooda iyo wamaa wixii yastadiicuuna ay karaan xamlahu qaadashadiisaoo min alibili cala alibili geela dushiisay saarteen geela dushiisa ayay ku rarteen waxay awoodeen raashinkii iyo welasha shaha lagu karsanaya hadday shaha haysteen iyo ilaa aalat alxarbi qalabkii dagaalka wuxuu hub iyo madaafiic marka u ahaa laga reebo asilatun ma ghazawaatu duulimaadyadii maxayan allatii taasoo xadaat dhacday fi sanati raabicati sanadkii afraad banu nadiir daati riqaac badri laakhira man banu nadiir banu nadiir waayo waa qabiilo yahuudeed maadaa facaluu maxay sameeyeen ballankii muslimiinta ee ka baxeen bimaada maxay buu amarahum rasuulu rasuulku faray sala allahu calayh wasalama bacda khuruujihi bixidiisa ka bacdi bimaada maxay buu amara faray hum ayaga alrasuulu rasuulku sala allahu calayh wasalama bacda khuruujihi bixidiisa ka bacdi xaggee buu ka baxa meeshii ay kula ballameen oo ay rabeen inay ku shirqoolaan oo ku dilaan ba isaga baxa amar buu wuxuu ku bixiyey inay magaalada isaga baxaan maadaa facala muxuu ku sameeyey bihim ayaga bacda dalika markaa ka bacdi wuu go-doomiyey addarsu raabic cashar dadka darsiga afar iyo tobnaad xawaadiu waa dhacdooyin fi sanati raabicati sanadkii afraad nasala jibriilu jibriil baa wuxuu la soo degay fii kaswati daati riqaaci duulaankii karimaha iyo tollimaha saaxiibka aha dhexdii bisalaati alkhawfi cabsida salaadeeda wa fii haadihi alkaswati duulimaadka ayadaa dhexdiisa ayada noqode nazalat waxaa soo degtay ruksatu tayamumi gabagabaysiga ruksadiisii iyo ogolaanshihiisii wa fii haadihi sanati sanadkaas ayada ah ayaa tuwufiyat la oofsaday zaynabu zaynab zawju nabiyi nabiga xaaskiisa ahay sala allahu calayhi wasalam hmm. zawju rasuuli soo idiin qori maay hmm, wax khaldama akriya miya ah, zawju rasuuli ha sax wa fii haadihi sanati sanadkaas ayada ayaa tuwufiyat la oofsaday zaynabu zaynab intaynan zaynab gaarin ruksatu tayamum tayamumku markuu soo degayey nebiga iyo saxaabadoo socotaal socda ah ayaa meel la degay maya intii la socday baaba waxaa ka lumay caaisho kuul ee qabtay kuusha sooma taqana gabdho halkan ku xirtaa ayaa ka luntay ratigeedoo meel fadhiyey meel bay dhigatay meeshii baa ratigu meel meel bay kaga dhacday rati ay saarnaydna wuu ku fariistay waa la baaray waa la baaray intii la baarayey oo lagu mashquulsanaa baa salaadii gasha meeshaan lagu mashquulsan yahay oo salaaddii ay ku gashay dadku biyo ma haystaan meeshuuna meel biyala ma ahayn ayaguna biyo ma wadaan dadkiina meeshii bay ku nagaadeenoo waxaa loo nagaaday balkuushaa in la helo khalaas abubakar baa loo sheego waxaa lihi gabadhaadii caaisha ahayd oo nebigu uu qabay nebigii iyo saxaabadii ayadaa halkaa dhigtoo dejisay salaaddiina waa la gaaray biyana lama haysto meeshuna meel biyala ma ah abubakar oo caaisha u xanaaqsan baa soo baxay marka ulla wata qof dumar weyn oo la qabo waxay u yimid nabiyullaahi maxamed oo ee hurda caaisha dhabteedana ku hurda inuu nebiga toosiyana ma rabo abubakar gabadhiisana wuu u xanaaqsan yaho inuu edbiyuu rabaa markaasuu la hadlo wuxuu leeyahay nebigii iyo saxaabadii baad meelaan biyo lahayn ayagoon biyo wadan dejisay soo maaha keliduu marka ul kaga juqanaya juq kaga siinaa saasaa samaysay soo maaha juq hadda kelida uurka ka gelinaya cajiib waxaa marka gabadhaa dhan oo aabbaheed canaanayo oo ursha uu kelida ka gelgelinhayo isdhaqaajin mayso tallagada camal bay iska dhigta maxay isla dhaqaajin mataqaana waxay leedahay nabi maxamed inuu toosaan diidanhay tiri sal alay slam ixtiraamka nabiga ixtiraamayso ha la qujeeyo ushaan ha la gelgeliyo waxaa lagu dhufdhufto laakiin nag ba iska dhigta naq qof qori qalalan intana waxay diidan tahay nabigu inuu tooso rafashadeed iyo cararkeeda ku tuso innaga waxa laga yaaba waalidku haduu saa samayn laha ad arki lahaydba laba derbi inaad ka boodi lahay oday toosay wax kaama gelinayo ilmo horda ka naxay nebigaa markaa toosay sal alla alayh wasalam markaasaa waxaa kusoo degtay tayamumkii iyo gabagabaysigii axkaamtiisi ratigii meesha fadhiyaa la kiciyay mise kuushiina waa tana waxaa dhacday marka kuushii oo la helay luntay kow iyo xugun cusub oo horey u jirin oo soo degay oo ah haddii biyo la waayo salaaduna gasho booskii biyaha kuwaad ku qubaysan lahayd iyo ciddii qubays waajib ku yahay iyo kuwaad ku weysaysan lahaydba waxaa kuu gelaya adoo gacanta dhulka inta ku dhuftay wejiga un gacmaha marsay bes saxaabi usayd ibnu xudayr yarada wuxuu yidhi maa hiya biawali barakatikum barakada idinku horreyso ree abubakar aan idinka hela ma aha arrinkan barakada idinku horreyse ma ah ilahay sabab idinku idinka dhiga xukunkan inuu soo dego gabadha abubakar buuga dhigay marka ruksatu tayim saasi kusoo degtay wa fii hadihi sanati sanadkaas ayadaha tuwufiyat la oofsaday zaynabu zaynab zawju zawjurasuuli rasuulka xaaskiisa ahay sala allahu caleyh wasalam iyo wa abuu salamata abuu salama ibnu camatihi nebiga eedadii wiilkay dhashay ahaa calayhi nebiga dushaha ku sugnaatay asalaatu naahariis iyo wasalaamu nabadgelyo wahuwa nebigu wahuwa abu salama akhuuhu rasuulka walaalka weeye min aradaaci xagga nugmada kula walaaloobay oo abu salama iyo rasuulku marra waa ilmo abti iyo ilmo eedoo dee rasuulka eedadii baa dhashay marka labaadna waa rasuulka walaalkii oo rasuulkiiyo isagaa isku naas wada nuugay sanadkaasuu dhintaasna wa fiihaa isla sanadkaa dhexdiisuu tasawaja guursaday alrasuulu rasuulku sala allahu calayh wasalama umma salamata walaalkiis abu salama gabadhii uu ka dhintay abuu salama iyo umu salamana laba magac maahana waa kunyo salamo aabihii iyo salamo hooyadii wey ayuu guursaday sababkuu ku guursadayna wuxuu ah nebigu intuu u yimi sala allahu alay wasalam buu aan ku guursado markaase waxay waan kaga cudur daaranayaa ma awoodi karo maxaa dhacay ciyaal badanna waan leeyahay waana weynaaday qof dumaroo weynaatay baana masayriyiinna waan waxaan ka baqahayaa adoo meelahaas usii baxaya iyo reerahaga kale intaan masayro oo tafta kugu dhowow kaa xanaajiyo care ilaah inay ugu dhacdo rasuul caradiina maare uma hayo saddexdaba waan kaaga jawaabayaabi qodobka koobaad ciyaalka ad dhashay adeerkood baan ahay oo cid iga xigtaba ma leh oo walaalkii abusalama dhalay dhanna eedadii baa ka dhashay dhanna waa walaalkiis baan ahay oo naas baan wada nuugna midda da-dana anaaba kaa da-weynba midda masayrkana ilahay baan kuu baryayaa ilaahay inuu kaa zuuliyo aadan igu masayrin uuna guursaday nebigu sal alla alih wasalam markuu dhintay ninkeedii hore abusalama baa nebigu wuxuu ku yidhi adkaar akhriso waxaad ilaahay weydiisataa inuu ajarkaas iyo musiibada kugu dhacday ninkaagana midkaa khayr badan mid ka khayr badan ilahay uu kugu bedelo markaasaa niyada waxaan iska iribay tiri ma abusalama ninka khayr badan baa jira laakiin ducadii nebi maxamed uu yidhi akhriso way akhrisatay kabacdina nebi maxamed baa ilahay ugu bedelo abusalama iyo dadko dhan ka khayr badan wa fiihaa sanadkaa dhexdeeda welida la dhalay alxuseyn ibnu caliyin xuseyn ibnu caliy hadda ka hore waxaan soo maray xasan xasan iyo xuseen waa walaalo rasuulka gabadhiisa faaduma ahaa dhashay ilmo cali bni abi aalib weeye soomaalidu meelay ka keeneen maqan waxay yidhahan xasan oo xuseen dilay ma aragteen nin yaroo nin weyn dilay ma aragteen dabangaallo aar dilay ma aragteen marka xasan oo xuseen dilay waxay ka wada garan maayo ayib xasan iyo xuseen marka waa saas walaalay ahayn wa fiihaa sanadkaa dhexdiisuu amara uu faray alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama zayd bna thaabitin zaydkiina thaabit aha an yatacallama inuu barto muxuu bartaa kitaabat alyahuudi yahuudda fartooda iyo qoraalkooda oo muxuu ku farayaa liyaktuba suu ugu soo qoro lahu nebiga suu ugu qoro liyaktuba suu ugu qoro lahu nebiga sal ly slam ilayhim ayaga xaggoodana ugu qoro oo nebigu markuu yeerinayo uu leeyahay waxaas waxaas yuhuud u qor wixii luqadii yuhuuddahu qoraya haye saas iyo saas ku dheh wixii yuhuudu qoraya luqad yuhuudeed ah wayaqra uu u akhriyo lahu nebiga maa waxa yaktubuuna yuhuuddu ay usoo qorayaan ileyhi nebiga wixii waraaqaho xagga yuhuudeed ka timaado oo luqadooda ku qoranna inuu zayd uga akhriyo asilatun su-aalo mataa nazala goormuu la soo degay jibriilu jibriil bisalaatilkhawfi cabsiha salaadeeda wa mataa goormay nasalad soo degtay ruksatu tayamumi gabagabaysiga ruksadii man ruuxeebaa tuwufiya la oofsaday fii sanati raabicati sanadkii afraad zaynab iyo yo abu salama biman ruuxee buu tasawaja guursaday alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam man ruuxee baa wulida la dhalay fii haadihi sanati sanadkaas dadku waa adduuniya ma ogta waa mid dhimanahaya iyo midn mid dhalanahaya umu salama ninkeediyo abu salama ah iyo zaynab labadaba waa dhinteen soo saas maaha haddana xagga kale waxaa dhashay xuseenna waa dhashay marka dadku waa saas caawa mid baa dhalan isla caawana mid baa dhalanahaya midna waa dhimanaya bimaada maxay buu amara faray alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama zayd bna haabitin zaydkiina thaabit ahaa khulaasatu sanati araabicati sanadkii afraad gebagabadiisii oo min alhijrati hijrada ka tirsan fii sanati araabicati sanadkii afraad xadadat waxaa dhacday qaswatu bani nadiir reer bani nadiir qaswadooda qabiilatun qoys weeyo min alyahuudi yahuud ka tirsan khaanuu way khayaaneen alcuhuuda ballamadii maaqo qoys baan soo marro yahuudeed ree bani nadir haddaan haynaa banu qaynuqaacna waa soo maray yaa noo dhiman reer bani quraydana soomayna sheegin saddexdaa qolay yuhuud ahayn madiine degan fa xaasara wuu go-doomiyey hum qolyihii banu nadiir alrasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalam wa akhraja wuu saaray hum ayaga min almadiinati magaaladii madiino wa fiihaa sanadkaa dhexdeeda xadadat waxaa dhacday awa qaswu daati riqac karimaha tii u saaxiibka ahay duulimaadkeedii walam yakun ma ahayn fiihaa dhexdeeda xarbun dagaal bal fiihaa dhexdeedaa nasalad waxaa soo degtay salaatulkhawfi cabsida salaadi wa ruksatu tayamumi gabagabaysiga ruqsadi wa fiihaa sanadka dhexdiisa xadathad waxaa dhacday kaswatu baadiriin bader duulimaadkeedii qaswadii alaakhiratu ee dambeysay ama badertii alaakhirati ee dambeysay walam yakun ma ahin fiihaa dhexdeeda xarbun dagaal wa fiihaa sanadkaa dhexdeeda tuufiyat loo oofsay zaynabu zaynab zawji rasuuli rasuulka xaaskiisa ahay sala allahu caleyhi wasalam wa fiihaa sanadkaa dhexdiisa ayaa tuufiya la oofsaday abu abusalamata bn salama bni camati rasuuli rasuulka eedadii inankeeda ahaa sala allahu caleyhi wasalam wa akhuuhu walaalkiina ahaa min aradaacati xagga nuugmada kula walaaloobay wa fiihaa sanadkaa dhexdiisaa wulida la dhalay alxuseynu xuseyn wa tasawaja wuu guursaday alrasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalama umma salamata umu salama salama hooyadii wa fiihaa sanadkaa dhexdiisu amara faray rasuulku zayd bna haabitin zaydka ina haabit ahaa an yatacalama inuu barto kitaabat alyahuudi yahuuda fartooda iyo qoraalkooda iyo luqadooda wallahu aclam sala allahu baaraka calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi